an yadkhula biha baabu cidat اlmutawafaa canha zawjuha haweeneyda ninkeeda laga oofsaday ciddadeeda qabla an yadkhula biha intuusan u galmoonin ka hore ciddadeeda xaggay say noqonaysaa ayuu baabkan u baab yahay ciddadeeda waxaa weeyaan waxay noqoni haddii ay xaamilo tahay cafwan eh, xaamilo mama jirto mogta waa looma galmoonin marka ciddilada maxay noqonaysaa arbacata ashhurin wa casharan su-aasha aw cali ayna cali ninka su-aashaan laacaawo ma muuqda way imaan doonaa kolley hadduu joogo eh, masaladan waxaa weeyaan haweeneyda wain طalaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna famaa lakum calayhina min cidatin tactaduunaha famaticuuhuna wasarixuuna saraaxa jamiila baa noo taal haweeneyda haddii la furo oo furiin uu dhaca alaaq hadduu dhaca iyadoo oonan muxuu ahaa listaabanin oo galmo iyo isku dhaqan uusan meesha ka dhicin famaa lakum calayhina min cidatin tactaduunaha wax ciddo ahaba yaraatee oy tirsanaysa lama arko qodobkaas waa laakiin haweeneyda laga dhintay iyada oon loo galmoonin ma xukunkii waxay qaadanaysaa marka haweeneydaas xukunkeeda ay qaadanaysaa mise wuu ka downaanaya wuu ka downaanayaa walaa khilaafa fii dalika khilaaf la sheego oo ku jir lama arka haweeneyda afar bilood iyo toban maalmood ayay tirsani ama ha loo galmooda ama aan loo galmoonin haddii ay xaamilo tahayna waa inay xamligaas ay umasho oy dhasho weeyaan ya maba loo galmoonin axsanta axsanta baarak allah fiik axsanta xamli maba jiro meesha laakiin waalid waxaa noqon kara oo dhici kara sida hadda xikmadda maxaa farqi dhexey marka su-aasha taal taas waa in haweenaydan aan loo galmoonin oo la huba inaan loo galmoonin ood ilaahay yihi subxaana watacaala wain طallaqtumuhuna min qabli an tamasuhuna famaa lakum calayhina min ciddan intaa la yidhaahdo haba yaraatee wax cidaho laga rabo lama arka hadiiba aan loo galmoonin oo markii la mahriyey oo gabadhii mxuu ahaa ninkeedii qabiilta u yidhi isagoon u galmoonin u furay ah, waxaa weya waxaa la yidhi wax ciddo lagama rabo horay ka guursani waa qodob qodobka labaadna haweeneydan waa la mehersaday iyadoon loo galmoona laga dhintay waa la bedelay waxaa weeyaan waxaa laga dhigay walaa khilaafa fii dalika yudkar afar afar bilood iyo toban habeen inay sugto maxaa farka u dhexay marka tan looma galmoon tan looma galmoon nacam ayada dhaxal ay leeda wax dhaxal ay leeda ma lahan axsanta qodob tacliilka taasaa ka mid a waxaa ka mid a dhahan dhaxal ay leeda kow tan labaadna qofka dhintay xurmadiisii in la ilaaliyana meesha kama marno intaa waxaa dheeri ah haweenayda haddii amar alle ay iyada tidhaahdo aniga haba yaraatay waxaa weeyaan eh, ama ay isku inkiraan oo gabadhii u furay isagoon u galmoonin iyadii ay tira marka waa ii galmooday ama isaga u yidhahdo waan u galmooday wixii ayun khilaaf u yimaado waxaa dhaca khilaafka xaggee looga baxaya ninka waa nool yahay haweenaydii waa noosha intee looga baxaya licaana geli oo inay isu dhaartaan oo oy muxuu ahaa markhaati ay mxuu ay shan jeer ay dhaartaan labada u dambaysana midna carada alle ciyaadan billahi min dalika waqadabihi ay labadana ay ku dhaartaan ayaa imaani ila labada waa nool yihiin haddii amar ala dhacday wax kastaa dhici kare soo saa maaha haddii laakiin qofkan dhintay ay arrintii wax iska ay ka soo noqdaan ninka waa dhintay gabadhi waxay tiri haba yaraatay wax ii galmooday eh, lama arko cididayd waan ka baxay xaaladii si aan hayn ay soo baxda mulacaniyaa la geli xaalad khatarba marka marka asbaabta keenaysa taas ayaa ka mid ah oo kuwa u dambey ka mid ah tii uu sheekh nuur sheegay oo ahayd in ay irsi io dhaxal leedahay sidoo kale qofkan meydka hor dhintay oo zawjka ahaa xurmo ayuu leeyahy diinta ilahay aysa subxana wa tacaala in eh, loo samey oo tacabud oo ilaahay loogu cibaadaysana subxaana wa tacaala oo afar bilood iyo toban maalmood ilaa ay ka dhammaani la suga marka ah, nacam nacam haddii laisku sheego wa inay zina jirna laga yaaba oo leecano u dhaca oo kaba soo qaad ninku u yihahda gabadhan waa zinaysatay meeshana zinan ayna imaanin oo kadibna muxuu ahaa gabadhii ah, uu ku been abuurtay leecaanku imaana marka si ay isku beriyeesh gabadhii marka laazim maha zina inay dhacdo laakiin waa itihaam bizina zina laisku tuhumay haddii itihaam bizina ay imaado labad isqabtay iyo ha ha gabadhii laftirkeedii markay ninkii uu dhinto horay ka guursan kartaa soo lama dihin kadibna gabadhii waxaa la arkay xaamilaa iyadoo xaamilaa la arkay xaamiladii ayada tira ninkii iga ninkii muxuu ahaa dhintay ayaa xamligan iska lah ninkiina ma inkiri karo mar hor uu ilaahay xaggii aada subxaana wa tacaala raximah waxaasoo dhan albaabadaas kulliga qofi lagu dhejinaya qufilkaas waxaa weeyaan gabadha haddii laga dhinto ama ha loo galmooda ama ayaan loo galmoonin waxaa weeyaan waa inay afar bilood iyo toban maalmood sugto haddii marka iyadoo loo galmoodo ka dhintana xaaladda way isbedeli kartaa oo xamli xamli hadduu jiray oo gabadha ay uun ahayd xamligaas markay dhashona ayadna way xalaaloobi ya yarweynse yani haddii islaam weynta ah, nacam ah, kalama duuna ah, iso noqotaya iyo mid dhali noqotayaaba isku mid xurmada zawjka meesha ku jirta irtigaas iyo dhaxalka meesha ku jira sidoo kale meesha waxaa ku jira taxaashiyan liatuhma iyo meeshan laga saaro intaasoo dhan ayaa dhacaysa weyaan horaan u geli doona insha alla intaa kolley waxaan filayaa cali inuu joogo aad bay u ficnayd caawa oo masaladaas uu ka dharga laakiin waa nasiibkiis haydoo doobuna heli doona insha allah ilan su-aashii isagaana weydiiyey waa xasuustaan saddex kun shan boqol iyo afar iyo labaatana xadiidka ah oo cidaة mutawafa canha zawjuha qabla an yadkula biha hoos imaani qala imam abarna maxamud bn khaylan marwsi waثiqa qala xadaثna zayd ibn xubaab التmimi وصaduq yukhطiu fi xadiiثi الthawri qala xadaثna sufyaan الthawri weyaan can mansuur muctamir waثiqaة tabt can ibrahim bn zayd الnaqci waثiqa an calqama ibn waqaas aleyhi mise calqama annafci sooma hay can mascuudi radia allahu tacala canhu arda anahu cabdillah bn mascuud su-ila waxa wax laga weydiiyey can rajuli nin oo tazawaja guursaday maratan haweeney guursaday wax laga weydiiyey ow lam yafrid lahaa sadaaqan aanan meher u magacaabin intaasaa meherkaaga kunka doolar shantaa kun oo doolar labadaa kun oo doolar aanan dhihin hadda doolara beryaha laga hadla mogta walam yadqul biha aana u galmoonin xataa maanta ilaahu ka dhinto xuunkeeda muxuu noqonayaa gabadhii nin baa guursaday uma galmoonin ta labaadna meher uma sheegin uu iska dhintay marka qaala mascuud wuxuu yidhi lahaa iyada ayuu u sugnaaday milu sadaaqi nisaa'iha dumarkeeda meherkooda oo kale ay leedahay dumarkeeda ayaa hooyadeed walaalaheed habaryaalkeed eedayaalkeed ilma adeerteedii gabdhahaas mahrumidligaas la siina ayay leedahay o nacam oo kaamil ah oo kaamil ah leedahay laa waksa nuqsaan kuma jiro walaa shaطaطa ziyaadana ma jirto kun dolar sooma ahayn ama laba kun sooma ahayn intii ayaa lagu taagayaa looma galmoonin mahrna looma magacaabin waa lagu taagay qodob waa qodobkaas wa calayha alcidda ayada maxaa laga rabaa marka maadaama ay xoolahaas qaadatay ayada waxaa laga rabaa cidda waa ciddo kaamil walaa khilaafa fii dalik arrinka asaga khilaaf la sheego waxaa weeyaan ma jira ixtiyaatan iyada oo loo la hubsana oo dadaal loo samayna in meesha wax kale aanan la farsamaynin walahaa iyadana waxaa u sugnaaday haddana sidoo kale xaqa labaad ay leedahay almiiraa dhaxal ayay leedahay fa qaama waxaa istaagay marka macqil ibnu sinaan ashjaci oo saxaabi ah radia allahu ta arda ayaa istaagay fa qaala wuxuu yidhi qadaa wuu xukumay fiina annaga dhexdanaga reashjac haddii aan nahay rasul rasulka a sal slm fii barwac binti waashiq gabadhaas iyada ah ayuu nabigeenna xukumay imra'atin haweeney oo mina anaga naga mid ayuu nabigeena saab ku xukumay sala allahu calayh wali wasalam maa qadayta xukunkan aad xukuntay oo kale ayuu nabigeena ku xukumay calayhi salaa slam weliba gabadha annagay ahayd ayuu le ninka la yidhahdo eh, macqil ibn sinaan ashci fafarixa wuu farxay ibnu mascuudin radia allahu tacaala canhu arda wuu farxay muxuu farxayaa laba shay baa suuragal inuu nabigeena ka maqlay garab iyo tolna uu helay oo markhaati u hel waa suuragal waxaa suuragala ah inuu ijtihaad ku xukumay ijtihaadkiina kadib nas nabi uu u helay labadaba suuragal nacam ya ahey axsanta baab lixdaad halkan wuxuu baab yahay isbasaasinta ay haweeneyda isbasaasiso oo dhimasho laga dhintay ay isu basaasiso ama musiibo ku dhacday ay isu basaasiso amaba asaysaarasho fii luqatina xadii saddex kun shan boqol iyo laba iyo an xadii an kun laba kun shan boqol iyo شhan iyo labaatanaad waa xadيث صaحيixa qala imam ن abarna isحaq بن ibrahim الxandلي qaala anbana sufyaan iبn cuyeyna weyaan can الزهri wa mxamed shab zuhri waa imaamkii can curwa bn zubayr can caaئiشhaةa أmi الmؤminiin radي الlahu ta arضaha ana rasul rasulk sl slm qala wuxuu yihi rasuulkeenna laa yaxilu uma banaan limrأatin haweeney tuxidu isbasaasinaysa ama asaysaaranaysa calىa meyitin qof dhintay korkii aara min alaain saddex inka badan qof dumar ah dhaqan waxaa jiri jiray ah qofka haddii musiibo ay ku dhacdo oo musiibatlmowt khaasatan laga dhinto inay haweenka qaraabada ay yihiin ay isbasaasiyaan marka nabigeenna wuxuu yidhi looma ogola rag iyo dumarka waa kala duwanyin la socda ninka ragga ah waxaa laga yaabaa ilmihiisa ilahay ilmaha noo rowre kan ugu jecel inuu muxuu aha kaw yidhaahdo oo dhibaato weyn ay soo gaarto lagana yaabo xataa gudaha aad hagu xanuunsanaado laakiin aad aan looga dareemin laakiin ah, dumarka jaanibka waxaa ku badan raxmadda iyo cadfiga ayaa ku badan sidaa darteed marka aad bay u saamoobayaan dhaladooda jabi marka waxaa laga yaabaa inay xataa ishilmaamto oo isbasaasiso naxariista ilaahay gudaheed u dhigay ayaana keenayso iyo dabciga ilaahay u khalqay habkay unkeeda ayaa noocaas riqa iyo dabacsanaan asal ahaan ay ka samaysanta kuwa dumar ah, ragga muxuuha ka adeyg badan waa jiraan laakiin eh, waad garanaysaan gabadhi ma taqaanaan abu salama abu sulaym eh, mxuu ahaa umu sulaym abu alxa soo ma sida waxay ku dhigtay ma ogeyden ya meel adagay saartay waxay samaysay canugiyo meyd ahoo daboolo halkaa yeelo ayay isku dhaqmeen oy sabab u noqotay inay isku dhaqmaan meeshiina canug ilaahay u barakeyey nabigeena ala sl mrka damb taxniig iyo dhanxaaga uu timir u mariyey una duceeyey ayaa habeenkaa ka dhashay baaraka allaahu lakuma fii laylatikuma duca nabi ayadana sabab ahayd isaga waaba muxuu ahaa uu booday taragtini xataa talaqtu uma akhbartini bibni xanaq ayuu agga kula marka waa garanaysaan marka dumarka qaar waxaa jira ragga ka mowqif adag laakiin asal ahaan dumarka ayaa dabacsanaanta i naxariista xaggeed xiga marka sidaa darteed inay isu basaasiyaan laa yaxilu uma bana limratin haweeney tuxidu isbasaasisa calaa meyitin agtara min alaain saddex in badan ilaa calaa zawjiha ninkeeda mooyane ninkeeda hadduu dhinto waa afar bilood iyo toban habeen haddii ay xaamilo tahayna ah, muxuu ahaa waa inay xamligii ay dhasho weyaan saddex kun shan boqol iyo lix iyo labaatan xadiiska ah waa xadiis saxiixa qala imam qbna mxamed ibn cmr alqaysi wa saduq qala xadana xabaan ibn hilaal albahili wa iqat tabt qala xadana sulayman ibn kaiir alcabdi laa ba'sa bihi qala xadana zuhri can curwat bn zubayr can caaishaa bn mmin radi alah adaha ana nabiya nabigan sal sl qal nabigan wuxuu yidhi laa yaxilu uma banaan limraatin haweeney tu'minu rumays bilah alweyne walyowm alaakhir maalinta aakhira an tuid an an tuxiddu ayaa qoran tuxidda ayaan rabnaa tuxidda ma haysaan ya godniinkaas waa laga tuura meesha an taxidda sida saxda saas waa taxidda waa sida saxda weyaan oo muxuu bifatxi aلta wa oh, fatxi kadalika addaan mhm. tuxidadana ishkaal weyn ma laha an taxidda ama an tuxidda fowqa alaaثatin saddex inka alaa ayaami ilaa calaa zawjin zawj mooyane ninkaa asaga dhib ma lahan marka ixdaadka hadduu noqdo iyo isbasaasinta iyo asaysaarashada iyo qofka inuu muxuu ahaa jirkiisa laga dareemo iyo muuqaalkiisa inuu aad u murugaysan yahay haweenayda looma ogola saddex maalmood inka badan inuu ninkeeda dhinto waa gooni saddex kun shan boqol iyo lix iyo labaatan xadiiska ah amaba baabu suquuط اlixdaad isbasaasinta ka dhicitaan ay ka dhacdo ayuu can اkitaabiyati gabadha kitaabiyadda ah alokitaabka u dhalatay almutawafa canha laga oofsay zawjaha ninkeeda in ixdaad aan laga rabin oo waxaa weeyaan inay ayuu baabkan u baab yahay xadiidka saddex kun shan boqol iyo toddoba iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nas abarna isxaq bn mansuur alkawsaj waa iqatun habt qaala xadaana cabdullahi bn yuusuf atiniisi waa iqatun habt isna qaala xadaana lif ibn sacd qaala xadaanii ayuub ibn muusa alqurashi waa iqa can xamayd ibn naafic alansaari waa iqa can zaynab bint abi slmta raybiyat الnabiy salى اllah alيه waslm wradia اllahu ta anha ana uma xabiibat uma xabiiba ramlo weeyaane bint abi sufyaan radia allahu ta anha um اlmuminiin qaalat waxay tihi samictu waxaan ka ma rasul ban ka maqlay sal sl qul isagoo calى hada mimber mimbarkan waa mimber الnebi alayh slat slam isagoo ayaan ka maqlay laa yaxilu uma banaana limra'atin haweeney tumin rumays bilah alweyn alyowm akhir maalinta aakhira an tuxidda waa sidii o kale tanna ama an taxidda inay muxuu ahay ixdaad iyo isbasaasin ay la timaado calىa meyitin meyd fowqa ثaلaaثi layaali saddex habeen inka badan ilaa calىa zawjin nin mooyane arbacata ashhurin afar bilood ay isbasaasinaya cashran toban habeen saasuu nabg sal slm baabka lixdanaad muqaamu almutawafى canha zawjuha fii beytiha xataa taxila baabu muqaam almutawafى canha zawjuha nagaasho ay ku nagaato baabu muqaami mutawafa canha zawjuha ninkeedii tii laga oofsaday nagi ay ku nagaata eh, fii beytiha gurigeeda xataa taxila ilaa ka xalaalowda ayuu baabkanu baab yahay haweenaydii waa laga dhintay markii laga dhinto gurigii looga dhintay oo ninkeeda ugu dhintay inay ku nagaato in laga rabo ayuu baabkanu baab yahay meeshay ku cidi tirsani oo afar bilood iyo toban maalmood ay joogayso iyo toban habeen amaba waxaa weeyaan ay haddii ay xaamilo ahayd ay ka umalaysa ay joogi waa gurigii ninkeeda aad ugu dhintay sidaas asala ah weyaan daruuro hadday timaad waa baab kale laakiin asal ahaan waa noocaas waaya xadiidka saddex kun shan boqol iyo siddeed iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasa abna moxamed ibn cala alhamdani wa iqat xaafid qala xadaثna ibnu idriis cabdullahi ibn idriis ibnu idriis alawdi wa iqat faqihun caabid can shucba waa imaamkii can ibni jurayj cabdilmalik ibn cabdi ibn jurayj wa iqatun habtun yursil wayudlis wayha bn saciid alanصari wa taqananu moxamed ibn isxaaq alqurashi almaطlabi waa saduuq yudlis wa rumiya bitashayuc maxamed ibn isxaaq imaamu fi lmaghaazi waa taqaanaa marka xadiid la jooga waa saduuqun udli sooma laakiin baab اmaaazi siyarta marka la joogo siirada nabigeena alayh sala slm noqotaya siyar khulafaa raashidiin noqotaya iyo tawaariikhda iyo ansaabta marka baabkaa la yihahda waa imaam caasim ibn abinujuud waa taqaanaan isna markii xadiid la jooga muxuu yahay waa saduuqun fiihi maa fiihi waa taqaanaan soo laakiin markan fi qira'aat la jooga iyo fi qira'a waa imaam min alaima marka waxaa weeyaan محamed بن yaaa maxamed iبn isxaaq iبn yasaar almaطlb اlquraشhi waxaa weeya waa ninkaas loo socdo can sacd ibn isxaaq alanصaari wa iq can zaynab binti kacb zaynab binti kacb ibn cujra weeyaan zaynab binti kacab ibn cujra oo maqbuula qaarna waxay yidhahdeen laha ru'ya waaya gabadhaas waxay ka waraysa can faarica faarica fariicana waxaa weeyaan qaaray ku sheegaan an faarica bint malik fariicana waa la yihahdaa saxaabiya weeyaan radia allahu ta adaha ana zawjaha ninkeeda kharaja wuu baxay fii طalabi aclaajin kuwa gaalo ah oona cajam ah oo shaqaalo u ahaa raadintood ayuu u baxay ciljiga carabta maogta waad mid aad la yaabaysa qofka hadduu marba gaal yahay carabna uusan ahayn magac gooniya u yaqaanaan waxay leeyihiin cilj ma taqaanaan ragga qaar oo muxuu ah xilligaa joogay berigii sadaam xusein iyo ciraaq la burburinaaye oo sadaamna la qabanaya ma xasuustaan labada kun iyo saddexdii maxamed saciid isaqaaf ma xasuustaan oo aljaziira soo fariisin jiray ya saxaaf ha saxaaf culuuj cibaaraadkii waxaad umanaysa haruun rashiid oo khudbayna un mogta berigii hore oo dowla cumaaniya dowla alumawiya iyo dowla cabaasiya fasaaxada weliba khaasatan dowla cabaasiya fasaaxada iyo carabiga in la ilaaliyo muxuu ahaa naxwadiisa iyo mabaanidiisa iyo fasaaxadiisa iyo balaaqadiisa waxay ahayd yacni wax inaba qofka madaxda ah lagama maarmi jiro hadda waxaad arkaysaa nin madaxweynea ah oo xataa waxa u qorna aan akrin karin xaqiiqatan nin madaxweyne waxaad arkaysaa waraaqdii loo soo diyaariyo loo qoray aan akhrin karin oo maanta dhan yacni yatatactac koleyba waad aragteen markii laisugu imaado duwal carabiya oo la yihahdo madaxweyneyaalka iyo <laughs> ha akhriyeena waxaa roon kuwan wasaarada ayaa roon inkastoo wasaarada qaarkoodna ay la too yihiin laakiin beriga hore abadan ninka madax noqona waa inuu horta gabyaaye waa inuu aftahanimo meel dhigay waa inuu ansaabu اcarab waa ansaabu اumam nasaboo dhan u yaqaana waa inuu taarikhyahan yahay waa in nin dhan walba ka dhisan hadday boqol qof u yimaadana xujeeyaan boqolkaba meel iska dhigi kara saasuu ahaan jire ay ahaan jireen marka eh, ninka marka saxaaf waxaan garanayaa marka cimaaraadka uu weynaayo taqaaneen oo lagu yaqaana baqdaad iyo raggeedii intuu soo diyaarsada ayuu maraykanku ka sheekaynayaa oo halkaasaan ku qabannayoo saasaan yeelnayoo yacni alculuuj xaawaluu an yadkhuluu fii hada almakaan fadamarnaahum carabi culculus aad ku hadli jireen xasuusta marka ciljiga gaalka marka oo eh, qolyahan ah ii sheeg cajamka eh, eh, oon carabta ahayn oona gaalka ah ayuu isticmaali jireen marka wuxuu ku leeyahay marka ninka la yidhaahdo hy ya ya addoommana uu leeyahay laakiin waxaa weeyaan waxaa noo imaan doonta waxaa noo imaan doonta in ay kiraysnaayeen oo dad la kiraystay addoon ma la kiraysta marka waxaan is midda damba ayay u badanta wallaahu aclam allahu aclam marka ana zawjaha ninkeeda kharaja u baxay fii alabi aclaajin dad addoommo ahaa oo weliba gaalo ahaa oo waxaa weeyaan cajamna ahaa raadintoodu u baxay amaba addoomihiis ha noqdeena amaba shaqaala ha noqdeena faqataluuhu way dileen meesha lagu dilin waa uu tegi doonaa insha allah wa kaanat waxay ahayd gabadha oo la yidhaahdo alfaarica ama fariica waxay ahayd fii daarin guri qaasiyatin ay baciida meel fog xaafad fog ayay degnayd fa jaءat way timid marka yaa sheekhi Eh, maxaad tirahdeen dhib ma lahan raggaasa waxay yidhaahdeen wa kaanat fii daarin qaasiya shucba miyaa tiran shucba ha ilan moogtahay xadaana ibnu idriis ibnu idriisa marka wuxuu ka wariyey afar qof afar qofuu ka wariyey afarta qofuu ka wariyey ninka la yidhaha abdla cabdalla afarta uu ka wariyey cabdullah ibn idriis alawdi waxaa ka mid ahaa shucba ibnu jurayj yaxya ibnu saciid alansaari iyo maxamed ibn isxaaq afartaas nin labada marka muxuu ahaa ibnu jurayj iyo waxaa weeyaan shucba labadooda waxay yidhaahdeen e haye maada qaalu wa kaanat fii daarin qaasiya ayaga ayaa intaas sheegeen laakiin raggan kale ma ay sheegin labadan kale maxamed isxaaq iyo yaxya bn saciid alansaari ma ay sheegin axsantum fa way timid marka wa macaha la waxaa ahad la socday akhwaha walaalkeed ilaa rasul rasuulkamuxuu ahaa ay u yimaadeen fadakaruu lahu arrinkay u sheegeen in ninkii la dilay oo niman aclaaj ah ay dileen waa jamcu e- cilj sidoo kalena xaafad fog gabadh ay ku nooshahayo inay soo dhaweyn ay rabaan farahasa lahaa nabigu wuxuu u dhoweeyey u ogolaad u ruqsay inay soo muxuu ahaa laabato xataa idaa rajacat markii ay noqotay oy dhaqaaqday dacaha nabigu u yeehay sal slam faqala wuxu jlisi fariisan fii beytiki gurigaagi xataa yabluqa ilaa u ka gaara alkitaabu muddadii iyo kitaabkii ajalahu xilligiisi ajalahu xilligiisii ilaa xilligii lagu qabtay oo arbacata ashhurin wacashran laga gaaro gurigaagii lagaaga dhintay joog ayuu nabig ku yidhi sal l arrintaas oo kale waxay ku dhacday cabdullahi ibn maktuum soma xasustaan markuu dalbaday in laga cafiyo salaadda jamacada imaaditaankeeda atasmacu nidaa waatii mar dambe lagu yihi xadii saddex kun shan boqol iyo sagaal iyo labaatan waa xadii saxiix qaala imam qtay bn saciid qala xadana lays ibn sacd can yaziid ibn abi xabiib iqatu faqih wa kana yursil can yaziid ibn moxamed alqurashi waa iqa can sacad ibn isxaaq alansaari waa iqa can amatii eedadii zaynab binti kacab ibn cujra maqbula wa yuqaalu laha suxba can furayca mujeedaan faarica somayntii hore can furayca bint malik radia allahu ta a ana zawjaha ninkeedii takaara wuxuu karaystay culuujan dad gaalo ah oo waxaa weeyaan cajam ah liyacmalu lahu inay u shaqeeyaan mawjada ah, sheekh arkaysa ya ah. faqatalo way dileen fadakara dalika lirasulah ba u sheg sal slm wa qaalat waxay tihi inii aniga lastu mahi fii maskanin inii aniga lastu maahi fii maskanin guri oo lahu isagu leeyahay walaa yajri calaya minhu risqun irsaaqadna xaggiisa igama imaanayso guriga abcan ninka u dhintay dhaxalow iska noqo soomahde afa antaqilu ilaa ahli reerkeyga ma usoo wareega ii wayatay anigii labadeyda agoon oon u dhalay guriga marka reerkeyga ma imaana wa aquumu calayhim kadib aniga ilmihii muu istaagaa oo xanaanadoodii iyo biilashoodii howloodii ma qabtaa qaal wuxu ifcali saa yeel uma kadibna qaala nabigeen wuxuu yidhi kayfa qult seetri waxaa laga yaabaa nabigeen in loo waxyooda calayhi salaatu wasalaam saasaa suuragal ah. facaadat calayhi qowla hadalkay ku celisay qaala wuxuu yidhi itadi ictadii ku cidotirsa xayu meel balaqaki lkhabar ninka geeriis meesha markay kusoo gaaraysa meesha aad ku noolayd ku cidotirso xadiidka saddex kun shan boqol iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala imam qtayb bn saciid qaala xadana amaad xamaad eh, ibnu zayd dirham aan filaya can sacd ibn isxaaq alansaari waa iqa can zaynab can fureyca radia allahu ta a waraxma jamiica ruwaat ana zawjaha ninkeeda kharaja uu baxay fii alabi aclaajin addoommo gaalo ah amaba shaqaalo gaalo ah oo asaga uu leeyahay raadin raadin ah ayuu baxay lahu oo isaga usugnaatay dhah faqutila waxaa lagu dili biarafi اlqaduum meesha loo yaqaano araf اlqaduum oo magaalada madiine u jirta lix mayl ayaa muxuu ah lagu dilay qaalat waxay tidhi fureyca faataytu nabiya nabiga n sal slm fadakartu lahu waxaan u sheegay ana nuqlata fadakartu lahu waxaan u sheegay annuqlata soo guuritaan iyo usoo wareegitaan ilaa ahli reerkayga inaan usoo wareega oon raba ayaan u sheegay wadakarat lahu waxay u sheegtay xaalan xaalad oo min xaaliha xaaladaheeda ka mid ah yacni wixii marka meesha ku haystay iyo sida ay damacsan tahay iyo meesha wax ka soo raraa ay u sheegtay qaalat waxay tihi farahasa lii wuu ruqsay nabigeena sal slm falamaa goortii aqbaltu aan sii jeestay naadaani wuu i dhawaaqa nabigeena sal slm faqala wuxu mkutii nagow fii ahlika reerkaada xataa yabluqa ilaa uu ka gaara alkitaabu kitaabka ajalahu xilligiisii muddadiisii oo ciddadii afarta bilood iyo tobanka maalmood ay ku dhammaato baabu ruqsa ruqsa ayuu baabkan u baab yahay limutawafa canha zawjuha haweenaydii ninkeedii laga oofsaday an tactada inay ku ciddo tirsato xayu shacat meel alle meesha ay doonto yani waa muxuu ahaa sidii asalka ahayd si ka duwan ayuu keeni doonaa laakiin arrinta ayada arrin laisku waafaqsan yahay ma ahan asal ahaan sida nusuusta ku cad axaadiista nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam a'immadan ay ka hadlayaan gabadha meeshii looga geeriyooday inay ku cutirsato haddii daruuro ay imaado mualaqada waa ka duwanta haddii dan ay keento xaaja laakiin tan ayaa ka culus aad ugu culus waaya xadiidka saddex kun شhan boqol iyo kow iyo soddonaad waa xadiid صaxiixa qaala imam nas alي ramat lla abarani mxamed ismاعiil ibrahim wa abuhu waxaa weya ibn culaya waa iqa qaala xadaثana yaزيid ibn haruun alwasطi waa iqat mutqinu cabid qaala xadaثana warqa warqa ibn cumar alyashkuri waa saduuq fii xadiiثi can mansuur liin qaala xadaثana warqa can bn abi najii nujayx najiix yay u qoran tahay najiix bifatxi nun yay u qoranta nacam nacam can ibn abi najiix ibn abi najiix qaala wuxuu yidhi ibn abi najiix waa cabdlahi cabdullahi almaki athaqafi iqaة rumiya bاlqadr warubama dallas qaala caطاء ibn abi rabax can bn cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala cbdulahi bn cabaas nasakhat waxay nasakhtay hadi aayatu hadi اlaaya aayaddan ciddataha ku ciddo tirshadeedii tirsashadeedii fii ahliha reerkeeda ay ku ciddo tirsato ayay nasakhday fatactadu waxay ku ciddo tirsanaysaa xayu shaat meel alle meeshay doonta wa huwa isagana ama aayaddana qowl اllahi qowlka alla wey caza wajal غayra إkhraaj fain kharajna falaa junaaxa calaykum fima facalna fii anfusihina soo ma jeedaan marka saas ayuu yidhi laakiin arrinta iyada waa masale laisku dhegan yahay halkaas ku dhammaan weyday baabka laba iyo lixdanaad baabu ciddati mutawafa canha zawjuha haweeneyda laga dhintay ama ninkeeda laga oofsaday ciddadeeda min yowmi yatiiha alkhabar maalinta uu hadalka dhimashada ninkeeda uu yimaado inay ka bilowmayso ayuu baabkan baabay xadid saddex kun shan boqol iyo laba iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nas akhbarna asxaabu mansuur alkawsari waa iqatun tabt iqatun weyaan cafwan qaala xadaثana cabdiraxmaan ibn mahdi waa imaamkii can sufyaan aلthawri can sacad ibn isxaaq alansaari qaala xadaatnii waxay waran zaynab bintu kacb ibn cujra alansaariya weya waa maqbuula waqiil laha suxba qaalat waxay tii xadaatnii waxaa ii warantay fureyca bintu maalik radia allahu ta ukhtu abi saciid اkhudri abi saciid alkhudri walaashii ahayd qaalat waxay tihi tuufiya zawji ninkayga ayaa mxuu ah ku oof lagu muxuu aha lagu oofsaday bilqaduum meesha qaduum la yihao lix kilomitr u jirta magaalada madiina faataytu nabiya nabigaan u yimid sal slm fadakartu lahu waxaan u sheegay ina daaranaa daartanaga shaasicatun waa fog tahay faadina laha wuu idmay inay gurigood usoo wareegto xaafadooda timaado uma dacaha kadibna waa u yeeray markay sii jeesatay sida xadiista noo soo hormartay faqaala wuxuu yidhi unkunti kunagoo fii beyti gurigaada arbacata ashhurin afar bilood cashan toban xataa yabluqa ilaa ka gaara kitaabu kitaabka ajalahu ajashiisa weyaan marka waxaa weyaan meeshii imaamku wuxuu daliishanaya marka halkan ninkeedii markii la dilay xilligaba waxaa weyaan inay cidirsayo nabigeenna amar ku siiy sala allahu alay waslem baabu tarki ziina quruxda inay isaga tagto lilxaadati gabadha asayka saaran ama laga dhintay duuna almuslima ee muslimadda duuna alyahuudiyati yahuudiyada aanan ahayn iwa nasraaniyati nasaarada aan ahayn gabadha muslimadda ah haddii marba laga dhinto inay isqurxin xagga iska dhigta ayaa la rabaa ilaa ciddiyada ay ka dhamaato ama yahuudiyadda iyo nasraaniyada sida imaamka qaba iyaga waxaa weeyaan xerag badan oo xira inuusan jirna u badan tahay saddex kun shan boqol iyo saddex iyo sodonaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nas akhbarna moxamed bn slmt almuraadi wahiqat habt wاlxarit miskiin qira'at calيh waana asmc wahiqaة habt wاlafظ lahu qaala anbana ibn qasim cbdiraحman bn qasim cutaqi wahiqa can malik ibn anas imam da hijra waa taqaanaan can cabdilahi ibn abi bakr ibn maxamed ibn camr bn xasm alanصari wahiqa can xumayd ibn naafic alanصari wahiqa can zayna bint abi slmة wa rabiibaة الnabi salى اllahu alayhi rabiibaة الnabiy sal اlah alay slam anaha iyada radia allahu canha anaha iyada akhbaratu waxay u sheegtay bihadihi اaxaadiiث ثalaaثa axaadiistan saddexdoo soo socota ayay sheegtay waa sanadkooda waa hal sanad laakiin axaadiistii hal meel bay ku wada khaanadu ay ku wada jiraan axaadiisna maxay yihiin qaalat waxay tihi zaynab waxay tihi radia allahu ta anha dakhaltu calaa ummi xabiiba ayaan u galay zawji nebi nabig xagsi sal slm ahayd xiina goortii tuwafiya abuuha aabbaheed xilligii la ofsaday abu sufyaan ibnu xarb radia allahu ta arda markuu abu sufyaan ibn xarbi dhintay ayaan u galay umma xabiiba ayadoo kale u tacsiyeynaysa laga yaabaa fadacat umu xabiib waxay u yeehatay biiibin catar ay u yeehatay fadahanat fadahanat waxay marisay minhu catarkaas ay u yeeratay xaggiisa jaariyatan gabar eh, la joogtay adoon noqotay ay jaariyad cadi noqotaaba waana haaliban adoonta weyaan ay u marisay wax uma kadibna masat waxay ku taabatay bicaridayha labadeeda muxuu ahaa daan ay amaba dhafoor hareed ayay saa ugu taabatay cadarka saas saasay ugu taabatay kow uma intaa kadibna qaalat waxay tidhi wallaahi allaan ku dhaartay maa aniga iima sugna biiibi catar iyo udgoon min xaajatin danka malihi waxba yahata waxaan hadda anugu baahana lama arko hayra anii aniga samictu waxaan ka maqla rasullah baan ka maqla sal slm qaala inuu nabigeena yidhi laa yaxilu uma banaan limra'atin haweeney tu'minu rumays billahi ilaahi walyowmi alaakhiri maalinta aakhira tuxidu ama taxidu midinkugu taala mista kugu taal ya taxidu inay isbasaasiso calaa mayitin meyd fowqa alaain saddex inka badan alaaa layaalin saddex habeen inka badan ilaa calaa zawjin zawj ma oyne arbacata ashhurin wacashran marka afar bilood iyo toban habeen marka waxay u marsana marka maadaama abeed u dhintay inay ka baxda ayay rabtaa arrinta ayadeed oo musaala iyo aan la weydiinin xaaladda ayada ay mxuu ahay ay camal ahaan u tusto in aabbaheed haba dhintay laakiin asaysaarasho iyo isbasaasin saddex maalmood ka badan aan loo ogolayn camal ahaanay ku tusisay nabigeena xadiiska noo sheegay sal l slm qaalat zaynabu zaynab waxay tihi xadiiska labaad weeyaane uma kadibna dakhaltu waxaan u galay calaa zaynab binti jaxsh radia allahu tacala canha wa ardaaha um ilmuminiin xiina goortii twufiya la oobsaday akhwaha walaalkeed la oobsaday waqad dacat waxay u yeeratay biiibin catar wamasat minhu waxbay ka taabatay jirkeeda waxbay ka taabsiisay uma kadibna qaalat waxay tihi wallaahi allaan ku dhaartay maa aniga ima sugna biibi catar min xaajatin danka malihi hayra anii aniga samictu waxaan ka rasul mxamad sal sl ql isagoo lah cala almimbar mimbarka korkiisa ku laa yaxilu uma banaan limra'atin haweeney tu'min rumays billaahi alla weyn walyowmi alaakhiri taxidu inay isbasayso calaa meyitin meyd fowqa alaaa layaalin saddex habeen inka badan ilaa calaa zawjin nin mooyane arbacata ashhurin afar bilood iyo cashara maaluhaahidka maxalushaahidka kii hore miskan dambe a a kol laa yaxilu imra'atin tu'minu biاllahi walyowmi اlaakhir waxaa weeyaan hadal caam ah oo qof kastoo ilaahay rumeeyey maalinta aakhare rumeeyey yahuud iyo nasaaro ilaahay way rumeeyeen laakiin sidii loo rumayn lahay muu rumaysan yihin yani kaamil rumayn kaamil mata qaalat yahuud laysat waxaa weeyaan yahuudi waxay yihahdeen cusayr ibn اllah wa qaalat اyahuud cusayr ibn اllah wa qaalat الnasaara almasix ibn اllah marka iimaankooda kaamil ma ahan ay ilahay rumaynayaan waa nus oo shirki iyo waxbaa la socda bale ayaa la socota laakiin iimaankan laga hadla waa iimaan kaamil aha oo muxuu ahaa haba yaraatay wax daqar iyo xanaftoona aanan lahayn wallahu aclam ya a a oo muxuu ahaay markaa dhinta waxaa weeyaan horey isjaakey ama isjaakarin sax tacbiir maya xaqan waa xaq ilaahay u amray oo in ninka dartii loo sameeyo ilaahay uu faray xaq uu le weyaan marka allah subxaana watacaala umbaa uun qaadi lahaa allana amarkaas ayuu bixiyey marka abada hadiima muuqod kole inuu ka cafin karo wallah aclam xadiidka labaad u noqona marka uma kadibna uma xabiib waan ka soo gudubnay zaynab ibni jaxsh marka walaalkeed uu dhintay cadray u yeelatay wamasat minhu uma qaalat waxay tii wallahi allan ku dhartay maali ani ima sugna biibi catar min xaajatin danka malihi hayra anii aniga samictu rasulah baan ka maqlay sal sl min qol isagoo le cala mimbari mimbarka laa yaxilu uma mara limra'atin haweenay tuminu billahi alla weyn walyowmi alaakhiri taxidu isbasaas calaa meyitin meyt fowqa alaaa layaalin saddex habeen inka badan ilaa calaa zawji nin arbacata ashhurin wacashra afar bilood iyo toban habeen ayay isu basaasinaysaa wa qaalat zaynab zaynab waxay tiri waa xadiidka saddexaade eh, samictu waxaan ka maqlay uma salamata ayaan ka maqlay radia allahu ta an muminiin taquula iyadoola jaat waxaa imraatun haweeney ilaa rasul way timid sal slm faqaalat waxay tii ya rasul rasuulka allow ina bnatii gabadhayda tuufii canha zawjaha ninkeeda ayaa laga oofsaday waan soo marnay waqad ishtakat caynuhawaqad ishtakat caynaha isheeda ayay ka sheegatay oo isha ayaa xanuuntay afa akxuluhaa miyaa indhakula indhakul ma u mariya rasul wu sl sl laa maya uma kadibna qaala wuxuu yidhi inamaa in kalamaana hiya ciddada arbacatu ashhuri wacashran waa afar bilood iyo toban habeen waqad kaanat waxay ahayd ixdaa middiin fi ljaahiliyati xilligii jaahiligii ood ilaahay naga soo bixiyey subxana wa tacaala oo alla ka soo bixiyey tarmi mid tuurta bilbacrati digada cinda ra'si alxawl markuu sanadka madaxiisa la gaaro sanadka u dhammaado intaas ay meel buul ku jirta sida noo imaan doonta ay dhagax ay tuuri jirtay daga weliba waxay soo marto cadaab ahayna degadan ataa kama ma wa gaara ma dhihi jirta turi jirtay saa horey bu sheegnay o qaala xumayd wuxuu yidhi xumayd ibnu naafic alansaari ayaa wuxuu yidhi oo ruwaaddii haddaan soo marnay ka mid ah, faqultu waxaan ihi lizaynab waxaan ku idhi oo rawyada nabigana sal slm wamaa tarmii bilbacra cinda rasi alxawl hadalka maxaa loola jeeda wamaa tarmii bilbacrati diga ayay tuuraysaa cinda ra'si alxawli sanadka madaxiisa maxaa loola jeeda fasirkeeda maxaa wa qaalat zaynab waxay tihi kaanat waxay ahayd almaratu haweeneyda waa xilliga jaahiliga idaa twufiya canha zawjuha markii ninkeeda laga ofsado ninkeeda uu ka dhinto dakhalat waxay geli jirtay xifshan buul buul ma taqaanaan buul soo lamada yaqan waa guri yaroo tacbaanahoo gaabano waxaa weeyaan dugudugow iyo gurgurasho baa lagu geli meel meel la istaagi kara maaha marka buul yar ayay geli jirtay walabisat waxay xihan jirtay shara iyaabiha dharkeeda kugu lidan baaba ay ihan jirtay walam tamasa iiban catarna ma taaban jirin walaa shayan wax catar u dhowna ma taaban jirin oo laisku nadiifiyo xataa tamura ilaa ay ka marta biha iyada sanatun hal sano oo kaamila bal iiriya sanad kaamil qofaan isku taabanin wa laisku carfiy iyo toon xaaladiis bal ka warrama suu noqoni ama xataa aan isnadiifin oo buul ku jira oon ka soo baxayn halkaas buulkaas marka lagu jiro marka maxaa dhaca bixitaan ma jiro saxarihii iyo hawlihii kulli oo halkaasa socda bannaan ma jiro oo halkaas kulli halkaas ku jiri kow walam tam hala yaabina hala yaabina hadda maanta dadkaas carabta inkaarta ku dhacday maxay ahaayeen hadhihina maanta kuwa jooga kuwaas waaba ronaayeen kuwa hadda jooga oo hindiya iyo buudiyiinta iyo qaybo ka mid waxaa m belada caabuda waxay caabudaan lama yaqaanee naagta markay dhimato haweeneydu markuu ninka dhinto afwan xaaskiisii maxaa lagu samaynaya iyadoo nool ayaa lala aasaya ma aragteen mismaada arkin arkin ma aragteen yutoobiyada ay budka yihiin ka fiiriy hadda waa la socda hadda waa sharci dara tii goreysa ah inay taa laga yaaba iyadoo qaylini oo oyni markuu qofku duqooban asna waa la gelinaya <laughs> ya ya ninkiia la dhigaya marka qabriga hoos la geliyo youtube ka fiir ama muxuu ahaa marka la dhigo iyadana waa la soo qaadi waa lala dhig waa lala seexini iyadoo cabaadiyo oyniya saas loo dhigi kadib markaasaa muxuuha lagula dabooli dam waa hadda ani youtuban ka fiirsada inaad aragta nin kale moogi soo maadan arkin marka kuwaanaaba naxariisa in meel yaro buul la geliyo oy meelahaas ay ku kadeednaata kuwanaaba roomba waay jaahil kufriga mogta waa imtixaan markaasay kule xuquuq اlinsaan weligiin gaalo ka hadli maarataen dadka hadlayada islaan unbay ka hadlayaan iyo muslimiinta xuquuq dumar dulmiy war kuwaas ayagoo nool aasam aad ka hadashaan weligiin maarata ka hadla oo hindiya ah, ayaa lagu aasaa amaba china ah lagu aasa ama fulan miyaad maqasheed ama cambodia ah lagu aasa ama waa lagu aasa muxuu ahaa philibiin abadan maqlays immigrationka hmm? masaaib boorma boorma wax ka dhaco kale gabadhi marka zaynab oo rabiibata nabig nabigeena alai sl eh, ayaa marka hadalka wadato kaanat ilmaratu idaa twufiya canha zawjuha dakhalat xifshan buul ayay geli jirtay walabisat shara iyaabiha dharkeeda kan ugu liidan iran jirtay walam tamasa iiban atar may taaban jirin walaa hayan hay caraf o dhowna ma taaban jirin xataa tamura biha sana ilaa sanad ay ka marta uma kadibna tu'ta waxaa loo keeni jiray bidaabatin neef ximaarin dameer aw shaatin ri aw ayrin amaba shimbir ayaa loo keeni oo intee loo gelinaya meeshi ama banaanka meesha loo geliya ama banaanka mxuaha loo keena loo keeni kadibna fataftadu bihi way ku rugunaysaa tatamasax bihi dameerkii amaba neefka ariga ahaa oo ridi amaba shimbirti ayay ku rugani ama isku rugi kow wixii aad la qaadi karo o laisku rugi karo la isku rugi wixii muxuu ahaa aan la qaadi karin sida muxuu ahaa dameerkan ayadaa isku rugi kow waa la yaab falamaa faqalamaa waxaa aad u yeelatay taftadu bishayin inay shay isku rugto ilaa maata wuu dhimani wujada yani waa neefkaas nool dili damee wa dili kawarama ah. ur dameel dili bal ka warrama ama neef ari dili shimbir waaba laga yaaba inay si un ayada inta laisku ruga ayba mxu aha nabar hadgaar neef ari urka dilay waa la yaab kii dameer dilay nin ka warrama xasbana allah wanicma lwakiil <laughs> o la yaab uma kadibna takhruju way soo bixi jirta oo fa tucطa waxaa loo dhiibaa gacanta laga saara marka waa qasab bibacratin diga atarmi biha way tuuri marka gadaalay tuuri maxay u tuuraysaa waxaasoo isoo maray oo urkii iyo dhibaatada isoo martay xataa uu dameer la dhintay wax macalla maahan waay maayeen maa marka ninkayga loo fiiriy wa malaha waxaa udhineed in qabriga lala geliyo lala duugo taasaa udhinayd kuwaana dhaamo marka kuwaan hadda hindida iyo beladan kuwaana dhaamo waaya wa turaajicu kadibna waay usoo rujuuci usoo noqona bacdu intaa kadib maa shaaat waxaa la wixay doonto oo min iibin catar ah aw hayrihi amaba hayrkii saabuun iyo adduun iyo catar iyo ah xinno iyo marka khalaas qof caadi ay noqonaysaa sanadkaas laakiin waa inay cadaabkaas ku jirto ay weliba sababu noqotay inuu muxuu ahaa dhinto xayawaan urkeeda dadka uu dhinto qaala maalik wuxuu yidhi qofkaas marka bal adi qiyaasa wax boog iyo muxuua ah isnadaamis ama cada iyo balaayo wa qofkaas bal qiyaasa adinka jirkiisa qofkaas wuxuu noqonaya min madaxa ila luga subxaana allah inuu caafimaad waay halis haba qaala maalik wuxuu yidhi maalik ibnu anas riwaayaddii eh, uu wariyey ama muxuu ahaa ayaa imaam maalik wuxuu yidhi taftadu markuu fasiraya cafwan taftadu ay tamsaxu bihi waa isku masixi oo ismarin fii xadiidi muxamedin qaala maalik wuxuu yidhi alxifshu xifshiga alkhusu waa unbuul ya waxaa weeyaan tafsiiru hariibin bariib wa ariib ariib lagu fasiray baabun ma tajtanibu alxaadatu min ahiyaabi almusbaqa baabu ma tajtanibu waxay ka fogaato oy ka dheeraatay uu baabkan u baabaya alxaadatu haweeneyda cidda tirsanaysa oo min ahiyaabi dhar ah almusbaqati ee la kalareeyey kariska dharkan kariska oo muxuu aha kariska ataqaanaan oo kalarka uu ka da-a inay ka fogaato ayuu baabkan u baabaya xadiidka saddex kun shan boqol iyo afar iyo soddonaad waa xadiis saxiixa waa dharka quruxda badan dabcan oo indhaha soo jeedina oo indha dalaca qof gurida akhbarnaa xuseyn ibn moxamed asacdi waa saduq qaala xadaana khaalid bn xasan nujaymi waiqa qala xadaana hishaam ibn xasan alasdi waa can xafsa binti siriin xafsa binti siriin waa taqaanaa waxaa weeyaan waa an ya a maxamed siriin walaashiis wa nacam waa iqa ummi caiya umma caiya waa nusayba radia allahu taala anha qaalat waxay tihi um caiya qaala rasu rasulka wuxu yih sal slm laa tuxiddu isma basaasiso imraatun haweeney calaa mayitin meyit calaa meyitin fowqa alaatin saddex in ka badan ilaa calaa zawji nin fa inaha iyada tuxiddu ixdaad ay la timaada calayhi arbacata ashhurin wa cashran afar bilood iyo toban walaa talbasu hawban malama xirta masbuuqan ee la kalareeyey oo la geliyey waa kuwan kuwan m warshada looga soo bixim kuwan la gelina waxaa masbuuqa dharkiio cad camal ayaa la gelinaya sida caadigo la sameeyo walaa thawba casbin mara iyadna waxaa weeyaan noocaasa ah. ah, mxuu ahaa thawba casbiga waxaa weeyaan waa burdun mukhaaa waa go-yaal leeman waxaa weya kalaro ah lah weyaan walaa taktaxilu ma indhakuulata walaa tamtashitu ma shanlaysato oo muxuu ahaa shanlada imtishaadka marka la samayna waxaa weeyaan nooce waa hab mucayan ahoo ama waxyaaba gooni aho lismarina ayaa jiri jiray waa noo imaan doontaa hadda way jiraan walaa tamasu tiiban catarna ma taabato ilaa cinda uhuriha markay daahir ka noqoto xaydka ilaa cinda uhuriha markay ka daahir noqoto eh, eh, xiina goorti tathuru ay daahir noqoto nubdan qayb yar oo min qustin noocaas catarka qustiga loo yaqaana iyo wa adfaarin catarka yara kuuskuusanoo cidiyaha u eg ah, muxuu ahaa adfaarka la yidhahdo waxaan ahayn uma dhowaanaysa waa catar yar oo meeshii dhiigga uu ka soo baxay in la mariyo loogu tiragalay waaya xadiis saddex shan boqol iyo shan iyo soddonaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasaai taaquna maxamed ismaaciil ibn ibraahim ibnu culaya ayaa dhalay waa iqa qaala xadaana yaxam ibn abi ibnu abi bukayr alcabdi waa iqa qaala xadaana ibraahim ibnu طaxmaan alkhuraasaan waa iqatu yugrib qaala xadaanii budayl ibnu maysarata alcuqayli waa iqa can xasan ibni muslim almaki waa iqa can safiya binti shaybata waa laha ru'ya can umi salamata zawji الnabiy radia allahu taala ardaha zawji الnabiy sal slm radia allahu ta ardaha an nabi nabig wa ka sal slm qala nabigan wuxuu yidhi almutawafa canha zawjuha haweeneyda ninkeedii laga oofsaday uu ka dhintay laa talbasu ma xirata almucasfara dharka la kala reeyey oo kariska ah ma xirato oo min ahiyaab arka ka mid a ah. walaa almumashaqa mumashaqada waxaa weeyaan ciid waxaa jiri jirtay casaan ahayd ciidda casaanka marka dharka ayaa la gelin jiray kadibna casaan marka dharka casaanka laga dhigay oo ciiddaas iyo wix lamidka loo isticmaalayna eh, ma xiranayso walaa takhtadibu mana cilaamanayso walaa taktaxilu mana indhakuulanaysa ayuu nabig sal allahu alayhi waali wasalam marka haweeneyda ciddada ku jirta quruxda iyo ziinada ama dhar ha noqdo ama jirkeeda waxay maris ha noqoto waxyaabaha quruxda oo soo jiidashada lah ayay iska yaraynaysaa ama ka fogaanaysaa baab اlkhiaabi cilaan saarashada ilxaadati haweeneyda ciddada ku jirta ayuu baabkan u baab yahay muu bannaan yahay uma bannaano xadii saddex kun shan boqol iyo lix iyo soddonaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nasa qna maxamed mansuur alkowsaj waa iqatun qaala xadaثana sufyaan ibnu cuyeyna qaala xadaثana caasim ibnu sulayman axwal waa iqa can xafsa binti sirin waa iqa can umi caطiyata nusayba radia allahu ta anha saxaabiyadaas can nabi nabig ka sal slm qaala nabigeen wuxuu yidhi laa yaxilu uma banaan limraatin haweeney tuminu rumays bilah alweyn walyowm alaakhir maalinta aakhira an tuxidda inay isu basaasisa ama ay u basaasnaato calaa meyitin meyd darti korkii fowqa alaain saddex in badan ilaa calaa zawji nin muayane walaa taktaxilu nin hadduu dhinto waa gooni walaa taktaxilu ma indho kulata walaa takhtadibu ma cilan saarato walaa talbasu ma xirato thawban mara masbuuqan ee la kalareeyey ee reenji la mariyey ma xirato weyaan baab ruqsa ogolaasho laisu ogolaaday uu baabkan u baab ama loo ogolaaday lilxaadati haweenayda asayga saaran oo laga dhintay ninkeeda uu ka dhintay an tamtashita inay ku shallaysato bisidri gobka calayntiisa ama mirihiisa iyo wixii muxuu ahaa inay ku muxuu aha madaxa dhaqato ku shallaysato inuu u bannaan yahay baabkan u baab yahay xadiidka laakiin mishkiladan haysato wixii naga hadlaysa waxay noqotay xadiidka muxuu yahay daciif daciif laa taquuma calayhi alxuja marka asaga xagga la iska dhigi saddex kun shan boqol iyo toddoba iyo soddonaad waa xadiis daciifa qaala alimam nas aleyh بن صرح المصري واثقة قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري واثقة فقيه قال أخبرني مخرمة مخرمة بن بكير بن عبد الله الأشج وصدوق وروايته عن أبيه وجادة وجادة وهرار شيقني ما حسوستان إسوائي المامدين وجادة يا حسوست ما iska dul marnamiya waxba ma sheegin wijaadada waxaa weeyaan waxay ka mid siyaq الtaxamul waxaa jirta xadiidka nabigeena sal اllahu alay waslam siiqo lagu soo xambaaro oo adiga sheekii iyo qofkii aad ka warinaysa xadiidkaas aad kaga soo xambaarto iyo siyaq اladaa iyo markaad gudbinaysa siiqooyin la isticmaalo marka siyaqda taxamulka waxaa ka mid ah mas'alo loo yaqaano ama arrin loo yaqaano alwijaada wijaadada maxay tahay waxaad heshay sheekii aada xadiid ka waran lahayd khadkiisa oo la yaqaanay xadiid uu qoray ood leey xadaanii fulaan ibnu can fulaan can fulaan aw xadaanii qaala xadaanii ila nebi sal l slm axaadiid marka meel ku jirto oo khaanadiisa ku jirta ama boorsadiisa amaba sanduuqdiisa ku jirta ayadashe fartiisana waa la yaqaanaa waxaa la yidhahdaa wijaada ayaa la yihahda wijaada wijaado marka ma ka mid tahay siyaqda taxamulka oo cilmiga lagu soo xambaaro mise ma ahan asal ahaan ma ahan asal ahaan fataktaxilu waxay ku indhakuulan jirtay aljalaa'a noocaas loo yaqaano jalaaga ayay ku indhakuulan jirtay fa arsalat mawlaatan laha addoon ayada ay leedahay ay u dirtay amaba ay xuraysay ilaa ummi salamata ay u dirtay yacni waxaan kala jeedaa muxuu ahaa xadas umu xakiim binti asad can ummiha ah hooyadeed hooyadeed waa hint ana zawjaha zawjkeeda marka waxaa weeyaan yuu noqonaya ana zawjahadan damiirka intuu noqonaya ma ummiha aduu noqonaa mise umu xakiim uu noqonaya umu xakiimta lagu noqonaya ana zawjaha ninkeeda umu xakiim zawjkeeda tuufi waa la oofsaday wa kaanat waxay tashtaki caynaha isheeda mid ka sheegato oo indha bug iyo waxay qabtayba ama indha xanuun kale fataktaxilu way ku indha kulan jirtay aljalaa nooc jalaliya ku indha kulan jirtay fa arsalat mawlaatan gabar ay xoraysa oo laha iyada ay leedahay u dirtay ilaa ummi salamata oo hooyadeeda ay u dirtay fasalatha waxay wax ka weydiisay an kuxila jala noocaas jalaha loo yaqaano mxuu indhakuulka ah faqaalat waxay ti laa taktaxilu ma indhakuulata ilaa min amrin arrin oo laabudda minhu aan laga maarmaynin oo khatar ah mooyane dakhala calayhi rasulah ba soo gala sal slm xiina goortu wafiya la oofsaday abu salama waqad jacaltu walxal qad jacaltu an yeela calaa caynay cayni ishayda sabran sibir aan isha iska mariyey ama aan saartay faqala wuxuu yidhi maa hada yaa umu salama umu salamey uma slma arinkan aad saaratay muxuu yahay qultu waxaa ihi inamaa in kalamaan huwa isaga sabrun waa sibir yaa rasul rasuulka allow laysa fiihi tiibun catarna mala udgoonna ma lahan qaala wuxuu yidhi inahu sibirka yashubu alwajha wejiga ayuu midibeeyaa wuuna qurxiyaa falaa tajcalii yeelin ilaa bileyli habeenka ma oyan waxli kala wejiga muxuu ahaa hamarsanin oo indhihii hamarin iyo eh, ku indhakuulanin walaa tamtashiii ha ku halaysanin biiibi catarka markaad halaysanina catar ha marin ilaa bilxinaa xina ma oyeni walaa biina dheh walaa biina xinana ha ku halaysan oo mxuu aha kalarada la mariyo timaha fa inahu isaga khidaabun waxaa weeyaan xina weeyaan qultu waxaan idhi biayi shayin amtashit ya rasul rasulka alla maxaa ku shanlaysaa marka oo timiid iyo kargood lama shanlayn kara waa in wax la mariya waa sida caalad qaala wuxuu yidhi bisidri gob oo tuallifiinii aad ku aad ku duubta bihi sidrigaas rasaki madaxaada ayaad ku shallaysanaysaa laakiin xadiidka maca lasaf shadiid waa xadiidku daciifu walaa taquumu cala xija hada wallahu aclam wsala اllah wslam abdi rasul mustafaa